اللي برحتر الديسة دينك إلا برحتر الله كرييرا لله الله لا كرييرا وأن إذك لإله الله ضرين تعالى الله سرياه وحده كلجيس الله حاله يهين الله كرييرا دينك لا شريك مثل وذاك له الله حارس السغناني هي وبيان ضده ضد الإخلاص إخلاصك شيء لدك كوا وكسر جيلا إلا عديه الذي لدك سو هو الشرك شريك يلد أه بالله الله له شريك يلد أصلك كواب وأصل الدين ورأس الدين وقائدة الإسلام وأساس الدين الإسلام وقال كتاقين يهي وقرية إن دينت إله الله كليه إن إله الله كليه الدين وكليس لعابده أرنتاس وي إيا إلا عبيه إخلاصك شيء لدك كؤه lidka waxaa lahaa shayga shayga ka soo horjeeda oo aysan dhici karin labadoodu inay kulmaan kaasaa la yidhahdaa lid hadda haddii la yidhaahdo istaag jiifku lidu ku yii sababtuna waxay tahay ma dhici karto labadoodu mar inay wada kulmaan oo qofkii uu taagan yahay uuna jiifo ma dhici karto ikhlaaska waa tawxiid waxaa lid ku ah shirkiga ما بيحي كرت لبدو إلي كلمان أو قفك مرة واحدة وياهي مخلص موحد ومع ذلك وياهي مشرك كافر مرة واحدة ما بيحي كرت marka waa in la cadeeyo shayga lidka shaygan ku ah maxaa yeelay alashyaa tatabayanu biladdaad sideedaba ashyaada lidka lagu oqoonsadaa shayga ilaa aada lidkiisa garato gara maydid shayga hoos ma dhici karta inaad garato ilaa aada qorax garato gaajo ma garan kartid ilaa aad dhereg garato dhereg ma garan kartid ilaa aad gaajo garato shayga waxaa lagu gartaa lidkiisa marka tawxiidka in la caddeeyo ikhlaaska haddana lidkiisa waa in la caddeeyo shirkigii waa in la caddeeyo al aslu asalka asalka al awalu ee horeeya إخلاص الدين ودينك لبرحتر الديسة لله الله لبرحتر تعالى الله واصر إياه وحده كلجيس الله حاله يهين الله كريه لدينك لا شريك مثل وذاك له الله حارس السغناني هي وبيان ضده ضد الإخلاص إخلاصك لدكيس إلا عديه alladii lidkaasoo huwa shirku shariig yeelid ah billaahi allah loo shariig yeelo ikhlaasu diini diinka la baraxtiridiisa lilaahi allah hubuu farax tiro tacaalaa allah wuu sarreeyaahe waxdahu keligiis allah xaale uu yahayna loo kali yeelo diinka laa shariika mid la wadaagaa lahu allah xaaluusan u sugnaanin iyo wa bayaanu diddihi diddi likhlaas ikhlaaska shayga lidka ku ah oo ka soo horjeeda in la caddeeyo alladii midka huwa shirku shariig yeelid ah bilaahi allah loo shariig yeelo iyo wa kownu akari lqur'aani qur-aanka inta ugu badan ahaanshada uu ahaaday fii bayaani haada al asli asalkaas oo ikhlaaska la caddayntiisa faabitun arrinkaas wuxuu ka sugnaaday min wujuuhin dhinacyaal ikhlaasu diin aa mubtada min wujuuhi aaqabarkiiyo marka ikhlaasu diini diinka la keliyeelidiisa lilaahi allah loo keli yeelo tacaalaa allah waa sarreeyaahe waxdahu keligiis allah xaala uu yahay laa shariika mid la wadaagaan lahu allah xaaluusan u sugnaan iyo wa bayaanu diddihi didi likhlaas ikhlaaska shayga ka soo horjeeda in la caddeeyo alladii lidkaas huwa shirku shariig yeelid ah billaahi allah loo shariig yeelo iyo wa kownu akfari lqur'aani qur'aanka inta ugu badan ahaanshadiisa uu ahaaday fii bayaani haada al asli asalkan oo ikhlaaskaa la caddayntiisa kaa'inun wuxuu ka ahaaday arrinkaasu min wujuuhi dhinacyaal dhinacyaal ayuu ka sugnaaday ikhlaaskaas iyo shirkigoo la cadeeyo iyo qur-aanka inta ugu badanba inay ka hadlaydo mas'aladaas kaa'inu min wujuuhi dhinacyaal ka ahaaday dhinacyaalkaasoo shartaa kala tagsan bikalaamin kalaamuuna ku ahaaday kalaamkaasoo yafhamuhu kalaamka uu fahmaayo abladul caamati caamada qofka ugu damiisan caamada qofka ugu damiisan kalaam uu fahmi karo aa ilaahay ku caddeeyey masaladaas ah, ilaahay wuxuu ku caddeeyey kalaam uu fahmi karo caamada qofka ugu damiisan towxiidku waa masalada ugu badane qur-aan ka hadlay uu ku celceliyey shirkigu waa masalada ugu badane qur-aan ka digay oo uu ka hadlay oo uu caddeeyey nuucyaalkeeda hadal welibe qofka dadka ugu damiinsan uu fahmi karaa ilaahay ku caddeeyey oo caalimka iyo caamiga iyo daalimka kulligood markay maqlaan ay fahmi karaan aa ilaahay ku caddeeya masale ka caddaan badan diinka kuma jiro ikhlaaska towxiid masale ka caddaan badan shirki masale ka caddaan badan xaaraamnimadeeda kuma jirto diinka islaamka mana jirto labadaas masalo siduu qur-aanku uga hadlay laba masalo uga hadlay maxaa yeelay aslu diin weeye ikhlaasu haddaan ikhlaas jirin diin ma jirto qofkaas shirkiguna waa aslu shar qof haddii shirki uu galo oo shirki uu ku dhacay musiibo uma dhimana shar uma dhimana saas darteeda labadooda qur-aanku siduu uga hadlay wax uuga hadlay ma jirto bikalaamin kalaam ayuu arrinkaasu ku sugnaaday oo markaa tiraa min wujuuhi dhinacyaal ayuu ka sugnaaday dhinacyaalkoo shartaa kala tagsan bikalaamin uuna ku sugnaaday arrinkaasu kalaamkoo yafhamuhu uu fahmaayo abladul caamati caamada qofka ugu damiinsan oo ugu fahmanaya uma lamaa saara markuu ahaaday calaa aktari lummati ummaddii intii ugu badneed maa shaygii saara sugnaaday ummadda badankeedii markuu ku dhacay wixii dhacay wuxuu la jeedaa min fushuwiljahli jahliga faafidiisula jeeda min fushuwi ljahli oo jahliga faafidiisa ah wey waxa ummadda badankooda ku dhacay oo ah jahligii inuu ku faafay saas saasula jeedaa uma lamaa saara markuu ahaaday calaa akfarilummati ummadda badankeedii maa shaygii saara ahaaday oo min jahli jahliga faafidiisa ah markii jahli ku faafay qur-aankii laga hijrooday fahamkiisii tafsiirkii laga tegey xadiidkii laga tegey dadkii magaca iskaga soo hareen muslimiin laa ilaaha ila allahule intii ugu badneed adhara wuu muujiyey jawaabkii lamaada adhara waa u muujiyey lahum lilummati ummadda ashaydaanu shaydaan al ikhlaasa ikhlaaska fii suurati tanaqusi saalixiina saalixiinta la nuqsaamintooda muuqaalkeedu u mujiye iyo wa taqsiiri gaabin fii xuquuqihim xuquuqdooda laga gaabin dadkii markay ka fogaadeen qur-aanka inay la noolaadaan qur-aanka macnihiisa inay ku tadabburaan sunnada nabi maxamed sala allahu calayh wasalam inay la noolaadaan markay arrintaas ka fogaadeen oo jahligu ku faafay shaydaana wuxuu u tusay ikhlaasku inuu yahay in dadka saalixiinta iyo awliyada ilaahay la nuqsaamiyo xaqoodiina laga gaabo saas darteeda aa qofka marka koobaadu istaago ee uu mimbar ka istaago ee uu yidhaahdo allah keligiis ha la caabudo allah keligiis ha la tuugo allah keligiis ha la tala saarto allah keligii sharcigiisa loo xugun alla keligiis ha la rajeeyo alla keligiis nagarka ha laga galo alla keligiis wuxuu diin ka dhigay diin ha laga dhigto jig ay isleeyihin marka qubriintii oo dareenaa gala leeyihiin awliyada haddii ka baxo dareen ah, aad waxayna warkayaan qof awliyadii yasay oo awliyadii xaqoodii ka gaabiyey oo meeshii ka saaray iyagu hadda meeshii bay ku jirin xaqa miya ilaahay la lahaayeen dii laba qof shirkad tahay ee mid la yidhaahdo shirkaddan hebelaa iskale hantidaan asagaa iskale waa in looga dambeeyo haaba wax la dareensan karo waxlale maxaad ugu keli yeelaydaa shirka lala haay laakiin hadduu keligiis lahaa xaqan oo la yidhahda keligiisaa leh waa run lama dhibsan karo marka aad leedahay awliyada halkaa la geeyo awliyadu ma awalay allaah shirka la ehe ma allaah ay shirka la ehe waa maysoo maaha ee waa dulmi marka waa dulm inaad tirahdo ilahay waxa loogu daro waa dhibsana waa noocaas mushrikiinu awaliin siday ahaayeen gaaladii hore saasay ahaayeen waidaa dukira allaahu waxdahu ishma'azat qulubu aladiina laa yuuminu bilaakhira ah. marka allah keligiis la sheego waxaa kaha jiray oo dhibsan jiray dadka aan aakhirada rumaysnayn qulubtooda allaha sidaas haddii marka allah keligiis la sheego qalbigaagu dhibsado qiyaamaha ma rumaysin farabta ku wardi waa rumaysana waa rumaysana waa rumaysana ma rumaysin sababto allah kule ma rumaysin iimaankaadu ma ahan iimaan sharci allah kule mar hadduu allah ku leeyahay iimaankaagu sharci ma ahan sheegashada adiga aad sheegataa maxay qiima leeda wax qiima male oh. marka allah keligiis la yidhaha haddaad dhibsayn waidaa dukira allaahu waxdahu ishmaazat quluubu ladiina laa yuminuun biaakhira way dhibsana waay dhibsana uma lamaa saara markuu ahaaday calaa akari lummati ummadda inta ugu badan macshaygii saara ahaaday oo min fushuwi ljahli jahli inuu faafay ah adhara wuxuu u muujiyey lahu lilummati ummadda ashaydaanu shaydaan alikhlaasa baraxtiridda ilaahay diinta loo baraxtiro shaydaana wuxuu ugu dhuujiyey fii suurati tanaqusi saalixiina saalixiinta la nuqsaanintooda muuqaalkeedii muuqaalkaasu u yeelay ikhlaaskii iyo wataqsiiri gaabin fii xuquuqihim saalixiinta xuquuqdooda laga gaabiyo wa adhara wuxuu u muujiyey shaydaan lahum lilummati ummadda ashirka shariigyeelid bilaahi allah loo shariig yeelo fii suurati maxabati saalixiin saalixiinta jacaylkooda jacaylkaas muuqaalkeedii u tusay inay tahay ah, saalixiintoo la jeclaado uu u tusay shirkigiina iyo watibaacihim in la raaco saalixiinta watibaacihim hamsada hamsatulwasli laga dhigo iyo saalixiintii oo la raacay shirkigiina wuxuu u tusay inay tahay saalixiintii oo la jeclaado inay tahay saalixiintii oo la raaco saas u tus shirkigiiyu saas u tus saas darteeda marka qofku yidhaahdo waxa weeyaan ilaah booti looguma tegi karo waa in wasiilo la sii maraa alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walam yaxzanuun ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala waa ognahay inuu ilkadiis la caabudo xaqna uu yahay laakiin inagu dad dambaabay baan nahay ilaahay toosuma caabudi karno awliyada iyo saadaadkan usii marayna hadow inay faraqa nagu duubaanaan doonaynaa ad ay u farxayaan ah, waidaa dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun a ilahy mushrikiintooda ilahay nooga warramaa allah keligiis haddii la sheego waxaad dhibsata quluubta dadka aan caaqirada rumaysnayn waidaa dukira aladiina min duunih marka la sheego marka la sheego kuwa ilaahay ka sokeeya marka la sheego idaa hum yastabshiruun isla markiiba waa bishaaraysanayn maasha alla min akhyaar culummo ah fiican a maanta hadlay saas leeyi farxad mar haddii ilaahay wax ka hooseeya la sheego hadda koolay ahaa jirtay shir sidaas yeela cirka roob ka soo daatay shir hebelaa xarooday cirka dhibic laga waayey wabaahaa jirtay marka laga sheekeeyo farxad waa kaasaa diinkaa niqii arrintiis waa wuxuu yiqiin shirkigaasaa u diinha shirkigaas aa diin u ahaa jiray saasuu yiqiin waa runtiis oqo waa tiqiino waa runtaa laakiin diin ma yihi diin sax maaha Ah. inaad tiqin waa runta kuguma diidani laakiin diin saxa maaha cadaabna loogama badbaado ee jahanabaa lagu galaa ah. waa diinu mushrikiinka ah mar haddaad allah keligiis dhibsaydo marka kuwa ka sokeeya la sheegana aad farxaydo waa diinu lmushrikiin allah ah. sidaa sheegaya waman astaqu min allahi xadiid yaa ilaahay ka run badan walaa yunabi'uka milu khabiir axad ilaah la miduu kuu warrami maa mar haddii ilaahay warkan kuu sheegay cid kale wax ka weydi qofka dhibsanaya alla keligiis mushrig wey gaala qofka ilaahay keligiis ku farxaya waa muwaxid qofka marka ilaahay qaybkiis la sheego oo ilaah cid kale la garab dhigo qofka farxaya waa mushrik ilaahay baa sheegaya uma lamaa saara markuu ahaaday calaa aktari ummati ummadda badankeeda maa saara wixii ahaaday oo jahliga faafidiisa adhara wuxuu u muujiyey lahum lilummati ummadda ashaydaanu shaydaan alikhlaasa baraxtiridda ilaahay diinta loo baraxtiro wuxuu u tuso ugu muujiyey fii suurati tanaqusi saalixiina saalixiinta la nuqsaamintooda suuraddeedii iyo wa taqsiir in laga gaabiyo fi xuquuqihim wa adhara wuxuu u muujiyey lahum lilummati ummaddii ashirka shariig yeelid billaah allah loo shariig yeelo fii suurati maxabati saalixi saalixiinta la jeclaanshadooda muuqaalkeedii u tusay iyo watibaaxihim saalixiinta la raaca qof saalixiinta ku xihan qofkaas inuu yahay oo raacsan sidaas ayuu u tusay sharax asharx qowluhu shiiqa qowlkiisa uu yidhi ikhlaasu diini diinkoo la barax tiro lilaahi allah loo barax tacaalaa allah waa sarreeyaah waxdahu keligiis xaaluu yahay laa shariika mid la wadaagaan lahu alla xaaluusan u sugnaan alikhlaasu ikhlaas lilaahi ilaahi loo barax tiro macnaahu macna alikhlaas ikhlaaska macnihiisu an yaqsida almar'u qasdulmar'i waa qofku inuu qasto bicibaadatihi cibaadadiisa uu qofku ula qasto attaqarruba dhowaansho ilallaahi allah loo dhowaado tacaala allah waa sarreeyaa iyo watawasula gaarid ilaa daari karaamatihi ilaahay maamuusidiisa iyo karaamayntiisa daarteeda la gaaro ikhlaas macnihiisa waxaa loola jeedaa qofka cibaadada uu samaynaa inuu ula qasto u niyeysto inuu allaah ugu dhowaado uuna ku gaaro daarta ilaahay ku karaameeyo awliyadiisa saasaa ikhlaas loola jeeda camalkan markaad samaynaya ayu camal daad tasbiix akrine daad salaad tukine daad qur-aan akrine haddaad cilmi dhegayse haddaad cilmi akree qalbigaaga waa inaad ku gurudaa labadaa akrimood ah. koow alle ugu dhowaawo qof alle u dhow macnaha allah ha ku jeclaado raalli ahaansha ilaahay raadi ah qof allaah u dhow waa qofka alla jeceliy waa ridaaullah taqarub koow horta camal kasta haddaad shan goor tarto subxaanallah inaad tidhaahdo intaadan dhihin qalbigaaga intaan soo geli horta ilaahay ha kugu jeclaado camalka ah, ugu dhowow ugu dhowow macnaheedu waxay tahay ilaahay ha kugu jeclaado waa raalli ahaanshadiisa dalab ilaah raalli ha kaa noqdo ha ku jeclaado horta qalbiga geli labo daarta ilaahay awliyadiisa ku karaameeyana aad hesh oo geshid daarta ilaahay awliyadiisa ku karaame waa maxay waa jannada ah, waa jannada labadaasu qalbigaaga inay xaadir ku yihiinaa la rabaa haddaad sadaqa bixinay haddaad salaad tukanay haddaad xaj aadeen haddaad birwaalday samayn haddaad jihaad aad camalka daacada aad samaynaydo waxaa la rabaa labadaanu qalbigaaga inay dhex yaalleen labadaanu qalbigii dhex oolin camalka haddaad samayda waa qasaar waa inay labadaanu hortaada yaalleen waa inaad isbarto naftaada barto oodan si iska dabiici iyo acmaasha u samayo ah, waa inaad naftaada barto labadaanu inay qalbigaaga kabtuu jiraan tilaabtaad qaadaydo qowl iyo ficil ilaah ha kugu jeclaado qalbigaaga geli ilaah ha ku jeclaado ilaa haalle ha kaa noqdo daarta ilaahay ku karaameeyo awliyadiisa aad daartid intaanu hortaada ha taalla qalbigaaga waa inay meeshaasu degtaan ah, arrintaas waa inay degtaan waxaa ka soo horjeeda shirkiga hebel ha kugu arko hebel ha kugu jeclaado fiir hebel ha ku ammaano hebel ha ku qadariyo musiibo warkaasaa shirkigeeda iyo iyaageeda kaasaa ka soo horjeeda waxaa ka soo horjeeda qafli dadkaa sameeya iska samee samictu naasa yaquuluuna faquut sida munaafaqa qabriga marka adhow malaa'igtu weydiido oo la yidhaahdo waar maxaad waxa weeyaan diin ku ahaa waxa weeyaan iyaad ilaah rabbi kuu ahaa anu waxba ka garanayo leeyahay dadkaan maqlaayo dhahana waa dhahay taas waa eber wey waxba tari wey dadkaan maqla iyagoo leh ama waa il ha sheegi wey xarig xilma gaaro wey waxba meel ku gaarsiin wey waxaa la rabaa inaad taqaan waxaad u shaqaynaydo iyo waxa lagaa rabo qalbiga ugu darane qalbigaaga maxaa laga rabaa labadaan aan qalbigaaga ha degeen ilaah raalli ha kaa noqdo ilaah ha ku jeclaado camalkan aad samaynaydo aad ku gaartid daarta ilaahay addoommadiisa ku karaameeyo intaanu qalbigaaga hadegto qalbigaaga hadegto intaanu alikhlaasu ikhlaas lilaahi ilaahay loo barax tiro macnaahu ikhlaas macnihiisa an yaqsida almar-u qofku waa inuu ula qasto u niyeysto bicibaadatihi qofka cibaadadiisa adtaqarruba dhowaansho ilallaahi alla ugu dhowaado ilaahay jeclaada raalli ka ahaado tacaala allah waa sarreeyaa iyo watawasula gaadhid ilaa daari karaamatihi allah karaamayntiisiiyo maamuusidiisa daarteeda uu gaaro qofka daarta ilaahay addoommadiisa ku karaameeyo inuu gaaro oo uu galo bian yakuuna alcabdu qofku waa inuu ahaado mukhlisan mid u barax tira lilaahi allah tacaalaa allah waa sarreeyaahe fii qasdihi niyadiis niyada qalbiga waxaa kaaga jira waa ina alla kaliyata cabsidiisa jacaylkiisa daacadiisa waa inuu niyadiisa allah u barax tiro bian yakuuna alcabdu qofku waa inuu ahaado mukhlisan mid u barax tira lilaahi allah tacaalaa allah wuu sarreeyaahe fii qasdihi niyadiisa mukhlisan mid u badax tira waa inuu ahaado lilaahi allaah tacaalaa allah waa sarreeyaahe fii maxabati jacaylkiisa jacaylkiisa niyadiisa waa inuu qofku ilaahay u badax tiro shaygan xaal u samaynaya allaah kaliya ha ku jeclaado waa saas niyadaada wax kale waa inaysan ku jirin allah ha ku jeclaado raalli ha noqdo daarta uu addoommadiisa ku karaameeyo ha geliyo niyadaas ilaahay u badax mukhlisan lilaah allaah mid u barax tira waa inuu ahaada fii maxabati jacaylkiisa waa maxay waa awfaqu cural iimaan tan iimaanka xargiisa waa xarga ugu adag alxubbu fi llaah waalbuqdu fi llaah min awfaqi cural iimaan shaygan markaad jeclaanaya ha u jeclaan wax kale allah jecel u jeclow bis shayga aad jeclaanaydo qofaad jeclaaneen camalaad jeclaaneen waa inaad u jeclaato allah jecel bis wixii alla jecel yahay jeclow wixii alla necab yahayna nabcow qofkan waxaad aragtay inuu ilaahay ku xidhan yahay towxiidka ku dadaalayo sunnada nabiga ku dadaalayo sala allahu calay slm daacana ku dadaalayo saddexna uu ka fog yahay shirkiga uu ka fogaana bidcada uu ka fogaana macaasida uu ka fogaana ilaa saddexdaana naarta lagu galaa saddexdaana jannada lagu gala towxiidka jannada lagu galaa oo sabab u ah waxaa ka soo jeeda shirki sunnadaa lagu galaa jannada oo sabab u noqota bidcadaa ka soo horjeeda daacada allah jannada lagu galaa cibaadaadka samayntooda macaasidaa ka soo horjeeda oo fisqigii qofkii marka aad ku aragto towxiid iyo sunno iyo daaca qof alla qofkaad ku aragto qabiil adoon u fiirin midab adoon u fiirin muuqaal adoon u fiirin urur iyo koox u fiirin waa inaad jeclaato tusayda marka jacaylkaan ilaahay uu iska leey ood ilaahay dartiis iska ku wax u jeclaato bis taasaa tusayda qofkaan ilaahay uu ku xigay sooman jeclow qofkaan ilaahayna uu ka fogaado shirkii uu ku jiraa ama sunnadii uu ka fogaado bidci uu ku jiraa daacadii uu ka fogaado fisqi uu ku jiraa waa inaad ku nabcaato ilaahay dartiis u nabcaato adoon qabiil u fiirin adoon koox u fiirin adoon midab iyo muuqaal u fiirin soo ma jeedin marka maxaad noqotay cabdullaahiyaa tay addoon allaad marka noqotay oo dhab addoon ah, allah dhab haatay marka ilaahay ku xihan cidda waxa ilaahay jecel yahay jecel waxa ilaahay necab yahay necabaad noqotay jundullaahiyaad batay marka ah, soo ma jeedin taas wey midda lagaa raba qofku waa inuu ahaado lilaahi allaah u barax tiro tacaala allah waa sarreeyaahe fii maxabbati jeclaanshadiisa waxa uu jeclaana mukhlisan mid barax tira waa inuu ahaado lilaahi ilaahi u barax tira tacaala allah waa sarreeyaahe fii tacdiimi weynayntiisa cidda uu weynaynayo waa ina allah weynayn allaaha iskaleh weynayn allaaha iska mukhlisan mid barax tira qofku waa inuu ahaado lilaahi allaah u barax tacaalaa allah waa sarreeyaahe fii daahirihi acmaashiisa muuqata iyo wa baatinihi acmaashiisa qarsoon daahirihi alacmaal aldaahira wey wa baatinihi wa alacmaal albaatina acmaasha qarsoon niyadiiya loola jeeda niyadii iyo ictiqaadkii qalbigaah ictiqaadkii qalbigaah iyo niyadiina waa inuu allah u qofkii waa allah u laa yabtaqii xaal uusan raadinayn waa inuu ilaahay u barax tiraa bicibaadatii qofkan caabudiddiisa uu allah caabuda oo loo idaafeeyo faacilka bicibaadatii qofka caabudiddiisa allah uu caabuda mafcuulkiina waa laga dhigi karaa bicibaadati allah la caabudiddiisa labaduba ku laa yabtaqii xaal uusan raadinayn waa inuu cibaadada barax tiro bicibaadatin qofka caabudidiisa oo allah caabuda ilaa wejh allah ilaahay wejigiisa maana wax kale waa inuusan ku raadin dhan kale waa inuusan ka lahayn waa inuu isleeyahay cibaadadan aad caabudaydo allah ilaah raalli inta kaaga noqdo jannada dadka gala ee wejiga ilaahay darri qiyaamo arkaya aad ka mid noqota ilaa kuwa jannada galaa wejiga ilaahay arka ah, wujuuhun yowmaydin naadira ilaa rabbiha naadira wejiyaal a dhalaalayda maalinkaas qiyaamaha rabbigooday fiirinayaan waa wejiyaal ilaahay karaameeyey laakiin waxa weeyaan dadka mujrimiinta waa laga xijaabaa rabbi arki maaya ah, kallaa inahum can rabbihim yowmaydin la waa laga xijaabayaa mujrimiinta rabbi arki mayaan waa laga xijaabaya adiga marka camalkaaga waa inaad ula qasadaa in kuwa rabbi arkaya ee ku raaxaysanaya aragtidaas aad ka mid noqoto camalkaaga saas ula qasab dan kale ha ka yeelan wejiga ilaahay ula qasa sidaas ula qasa laa yabtaqii xaaluusan ku raadinayn waa inuu camalka barax tiro bicibaadatii qofka caabudadiisa uu allah caabudaa ilaa waja allaah ilaahay wejigiisa maahane tacaalaa rabbi waa sarreeyaah iyo walwusuula gaadhid waxaan ahayn waa inuusan doonayn iyo walwusuula gaadhid ilaa daari karaamatii allah karaamayntiisii maamuusidiisa daarteeda uu gaadho inaad gaartood gasho daarta ilaahay wax ku maamuuso wax ku karaameeyo waa jannade kamaa qaala tacaala siduu allah uu yidhi qudhe nabiga subano inna salaatii aniga salaadayda wa nusukii aniga gowracayga xoolaha anqalaa wa maxyaaya aniga noloshayda acmaasha aan ku noolaana wa mamaatii aniga geeridayda acmaasha iyo dariiqadaan ku dhimanaa lilaahi allahay u sugnaadeen allahaasoo rabbilcaalamiina caalamyaalka isagu barbaariyey laa shariika mid la wadaagaa low allaah uma sugnaan wabidaalika towxiidkaas a umirtu lay amray wa ana aniga awalulmuslimiina inta ilaahay u hoggaansanta kan ugu horeeya kan ugu horeeya qule nabiga suubanow inna salaatii aniga salaadaydaan tukana wa nusukii gowracayga xoolaha anqalaa udxiyada caqiiqada waqlasha hadyiga xoolaha xajka lagu qalo nadarka xoolaha loo qalo arooska xoolaha la qalaa kulligood ilaahay baa loo qalaa ah. maxaa yeele diinullaahi aa lagu qala alla canfay soo ma jeedo allaa lagu weynayna isagaa lagu addeeca salaadahayga gowracayga waa maxyaaya nolosheeda waxa aan ku noolaana ee acmaasha iyo awaamirta iyo dariiqada aan ku noolaana intaan noolay oon ku socona wamamaatii geerideyda taan ku dhimana camalka aan ku dul dhimana lilaahi allah u sugnaada allahaasoo rabbilcaalamiina caalamyaalka dhan asagu barbaariyey laa shariika mid la wadaaga lahu allah xaaluusan u sugnaan wa bidaalika tawxiidkaas tawxiidkaas in acmaasha la kali yeelo aa umirtu aniga lay amro saas dheh nabiga subano qofkii nebi maxamed rumaysanna saasaa la amro wa ana aniga awalulmuslimiina inta ilaahay u hoggaansan kan ugu horreeya saas dhahay marka lagu leeyahay inta ilaahay u hoggaansan anaa ugu horray macnaheedu maahan hortay muslim ma jirin anaa kow bilaaba islaamnimada maaha waxay tahay mustay anugu diyaaraan u ahay inay ilaahay u hoggaansano saas way macnaheedu hadda haddii la yidhaha fiiri war masjidaa la dhisaa yaa masjidkaas dhisa oo tiraahda kow horta aniga iga dhig ulama jeedid masjid anaa ugu hormara wax dhis ulama jeedid shaqada qof iigama horay karo laakiin xaad ula jeedaa diyaaran u ahay inaan ka qayb qaato waa saas mustacid aan ahay diyaaran u ahay inaan ka qayb qaato waa saas macnaheedu anaa ugu horreyn wa ana awalu muslimin macnaheedu waa saas anigu diyaaraan u ahay ilaahay inaan u hoggaansamo saas saas wey macnaheedu iyo wa qowlu ilaahay qowlkiisa tacaala ila waa sarreeyaa ilaah uu yidhi wa aniigu laabta oo toobad keena ilaa rabbikum rabbigiinna u laabta wa aslimuu u hogaansama lahu lilaah war alla keligiis u hogaansama keligiisa alla loo toobad keena wa aniibuu laabta oo toobad keena ilaa rabbikum rabbigiin u toobad keeno u laabta wa aslimuu u hogaansama lahu lilaahi allah u hogaansama iyo wa qowlu ilaahi qowlkiisa ilaah uu yidhi wa ilaahukum macbuudkiinna axadka xaq u inaad caabudaan wey wa ilaahukum macbuudkiinna xaqa ah ee xaq u inaad caabudaan ilaahun waa ilaah ilaahaasoo waaxidun keligiisa laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq ma ahan ilaa huwa allah maahane alraxmaanu allaha midka naxariista ballaaran ku sifaysan maahane alraxmaanu midka naxariista ballaaran ku sifaysan un maahane alraxiimu midka naxariistiisa gaarsiiya ciduu doono oo addoommadiisa ka mid iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa ilaah wuu yidhi fa ilaahukum macbuudkiinna xaqa axadka xaq inaad caabudaan u leh axadka xaq u leh inaad caabuddaan ilaahun waa ilaah ilaahaasoo waaxidun keligiisa falahu alla keligiis aslimu u hogaansano cid kale ha u hoggaansanaanina ee keligiis u hogaansanaana waqad arsala allaahu allah waa diray tacaalaa allah waa sarreeyaahe jamiica arusuli rususha dhammaantood bidaalika towxiidkaasa ilaahay la soo diray ikhlaaskaasa ilaahay la soo diray in diinta loo kali yeelo allah aa dhammaan rususha ilaahay la soo diray dhammaanna kutubta ilaahay ku soo dejiy waqad arsala allah allaahuu diray tacaala allah waa sarreeyaahe jamiica rusuli rususha dhammaantood bidaalika towxiidkaasuu la diray kamaa qaala tacaala sida allah uu yidhi wamaa arsalnaa ma annaan dirinuu ilaahay yidhi min qablika adiga nebi muxameda hortaa sala allahu calayh wasalam min rasuulin rasuulan rasuul ma annaan dirin ilaa nuuxii xaala aan u waxyoonayna maahane ilayhi rasuulka annahu shaaniye laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq ma ahan ilaa ana aniga allah maahane facbuduuni aniga i caabuda ilaahi weynaa nebi maxamed wuxuu ku leeyahy sala allahu calayh wasalam adiga rasuul kaa horreeye oo la soo diray ma jiro ilaa dhammaan waxaa lala soo diray axad gar lagu caabudaa ma jiro aniga maahane war aniga kaliga i caabuda saasaan la diru ilaahinay dhammaan wax allo wixii rasuul nebi maxamed ka horreeyey sala maxamedna saasaa lala dir wamaa arsalnaa ma aanaan dirinu ilaah yidhi min qablika adiga hortaa nabiga suubanow min rasuulin rasuulan rasuul ma aanaan dirin ilaa nuuxii xaalo aanu waxyoonayna unbaan dirnay ilayhi rasuulkaas annahu shaaniye laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq maahan ilaa ana aniga allah maahane axad kaloo la caabudaa xaq ma ahan saasaan rususha la diru ilaah yidhi facbuduuni war aniga i caabuda wa kamaa sidii wadaxa allaahu ilaahay u caddeeyey daalika tawxiidka fii kitaabi kitaabkiisa wa kamaa sidii wadaxa allaahu ilaahay u caddeeyey daalika tawxiidkaas daalika tawxiidka iyo ikhlaasku waa isku mida fii kitaabi kitaabkiisa kamaa qaala almu'allifu sida sheikha mu'allifka uu yidhi min wujuuhin haabitun min wujuuhin dhinacyaal ayuu ka sugnaaday caddayntu dhinacyaalkoo shataa kala tagsan bikalaaminuu ku sugnaaday kalaamkoo yafhamuhu uu fahmaayo abla caamati caamada qofka ugu damiinsan faqad wadaxahuu towxiidka waa caddeeyey rasuululahi rasuulka ilaahay sala allahu calay wasalam sidaas ilaahay u caddeeyey oo qur-aanka ugu caddeeyey towxiidka sidaasoo kalea rasuulkuna u caddeeyo sunnada ugu caddeeyey sala allahu calayh wasalam faqad wadaxahu towxiidka waa caddeeyey rasuululahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam faqad jaa'a wuxuu la yimi calayhi salaatu wasalaam bitaxqiiqi tawxiidi towxiidka la sugidiisa wa ikhlaasi ikhlaasi tawxiidi towxiidka la kaliyeelidiisa wa takhliisi takhliisi tawxiidi towxiidka la saafi yeelidiisa min kulli shaa'ibatin barax dhammaantiis laga saafi yeelo wax kastoo barxa oo ku darsama faqad jaa'a nabigu wuxuu la yimid calayhi asalaatu wasalaam bitaxqiiqi towxiidi towxiidka la sugidiisa wa ikhlaasi ikhlaasi towxiidi towxiidka la kaliyeelidiisa wa takhliisi takhliisi towxiidi towxiidka la kaliyeelidiisa min kulli shaacibatin shay kastoo barxa laga saafi yeelo shay kastoo tawxiidka barxa in laga saafi yeelo iyo wasaddi kulli dariiqin waddo kasta in la xidho waddadaasoo yumkinu suurtagal ay tahay an yuusila inuu gaarsiiyo ilaa falmi haada tawxiidi tawxiidkaas la dhaawicidiisa ow itcaafi ama la daciifintiisa waxaa nabigu la yimi sala allahu calayh wasalam towxiidka in la sugo towxiidka in la barax tiro towxiidka in laga saafi yeelo wax kastoo barxa oo ku darsama waxaa kaloo rasuulku la yimid in la xiro waddooyinka haddii la furo dadka gaarsiina shirkiga waddo kasta oo dhici karta inay qofka gaarsiido in towxiidkiisa dhaawac gaaro ama daxiifo kulli waa xira waa xira waa maxay waa xarimo wadooyinka towxiidka dhaawaca dhammaan nabigu waa xaaraan waa xaaraan wuu xarim wadooyinkaa la xihay waa saas wasadi kulli dariiqin dariiq kasta in la xidho dariiqaasoo yumkinu ay suurtagal tahay an yuusila inuu qofka gaarsiiyo ilaa salmi haada tawxiidi towxiidkan la dhaawicidiisa ow idcaafihi ama tawxiidka la daciifintiisa xataa ina rajula nin qaala wuxuu ku yidhi linabiy nabiga sal allahu calayh wasalam maa shaa allaahu washiita adiga haddaad doonto allana doono faqaala nabiyu nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam ajcaltanii lillaahi niddan ajcaltanii maanigaad anigaad iga dhigtay middan mid lamida lillaahi allah mid ilaahay la garab dhigoo la mid ah miyaad iga dhigtay bal qul dhehde qul soo qadaro bal qul waxaad tidhaa maa shaa allaahu allah hadduu doono waxdow keligiis xaariy saas dhig ilaahay aniga hay garab dhigine soo ma jeed hadda waa qowl bis maa shaa allaahu washiita wowdaasaa mutlaqul-jamci macna la ilaahay keenay macnaha adigana haddaad doonto allana doonto ma kala tartiibin nabigu intaas wuxuu ka dhigay inay tahay ilaahay axad kale la garab dhigo oo u inkiray oo uu yidhi maanaad ilaahay mid iiga dhigtay mid ilaahay la garab dhigo lala caabudaad iga dhigtay miy aniga hadhihina waxaa tira alla keligiisa haduu doonto de soomaaliduna way ku baanteen ah, sidaas baan yeelaya daan rag iyo rabbi ugu baajin uu leeya labadooda isku cadfahay ah, daan rag iyo rabbi ugu baajin uu leeya ha rabbi iyo rag ka dhexeen gormay shurkoobeen ah, rag iyo rabbi haddaysa ugu baajin ku yidi waa allah keligiisaa baajin kara arrin rag shirka lama aha waad baadiyowday hadhihin mar dambe marka nabigu waa inkiray xataa ina rajula nin qaala lilnabiy nabiga wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam maa allah wa shita maa sha allah maa shaygii shaa allaahu ilaah uu doono wa shita adiguna aad doonto u yidhi faqaala nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam ajacaltanii lilaahi middan ajacaltanii maanigaad iiga dhigtay lilaahi allah middan mid la garab dhigo la mid ah bal quldeh maa shaygii inshaa allahu ilaahay uu doono waxdahu keligiis xaawiya xadiidkuna xadiid saxiix ah akhrajahu axmedu wabnu maaja wannasaa'iyu waalbukhaariyu fi ladabi almufrad wa abunucaym fi xilyati alwliyaa waadabaraniyu fi lkabiir wadaxaawiyu fi mushkil alaahaar wa huwa xadiidun saxiix saxaxahu ashaykhu alalbaaniyu fi silsilati xadiidi saxiixa wa fii saxiixi aladabi almufrad xadiis saxiixa wey xadiis saxiixa oo haabita wey fa ankara nabiyu nabigu waa inkiray sala allahu calayh wasalam calaa haada rajuli ninkan an yaqrina inuu xidhiiriyo mashiicataw nabiga doonistiisa bimashiicati illahi ilaahi doonistiisa inuu la xidhiiriyo mashiicada nabiga doonistiisa in doonista alla lala xiriiriyo nabigu ninkaas waa ku diido waa ku inkira fa ankara nabiyu nabigu waa inkiray sala allahu calayhi wasalam calaa haada rajuli ninkan wuxuu ku inkiray an yaqrina inuu la xiriiriyo mashiicatow nabiga doonistiisa bimashii'ati illahi ilaahi doonistiisa tacaala ilah waa sameeya bixarfin xarafna uu kula xiriiriyo xarafkaasoo yaqtadii keena ataswiyata simid baynahumaa bayna almashiicatayni la simo xaraf keenaya labada doonis in la simo waa wowda waa wowda wa jacala nabigu wuxuu ka dhigay daalika qiraankaas xidhiirintaas wa jacala nabigu wuxuu ka dhigay daalika alqiraan xidhiirintaas min ittikhaadi niddi mid lamida in loo sameeyo lilaahi allah casa wajal ilaahay oo mid lamida lala caabudayuu ka dhig qidaankaas xidhiirintaas asaga iyo alla laysla xidhiiriyey saasuu ka dhig fa ankara nebigu nabigu waa inkiray sala allahu calayhi wasalam calaa haada rajuli ninkan an yaqrina inuu xidhiiriyo mashiicatahu nabiga doonistiisa bimashiicati illahi ilaahay doonistiisa inuu la xidhiiriyo tacaala allah waa sarreeyaa bixarfin xarafna kula xidhiiriyo xarafkoo yaqtadii keenaa ataswiyata simid baynahumaa bayna almashii'atayn labada doonis la simo wa jacala nabigu wuxuu ka dhigay daalika ayilqiraana xiriirintaas min itikhaadi middi mid lamida in loo sameeyo lilaahi allah casa wajal saasuu ka dhigay maxaa la rabaa waxaa la rabaa mashiicada ilaahay in la hormariyo mashiicada kalena laga dhigo mid hoos timaada mashiicada ilaahay oo silsilatu xadiidka saxiix xadiidka xudayfa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa taquluu maa shaa allahu wa shaaa fulaan ha dhihinina allah hadduu doono hebella uu doono ha dhihinina walaakin quuluu waxaad tidhaahdaan maa shaa allaahu uma shaaa fulaanu hadduu allaah doono markaas kadib uu hebel doono doonisteedu doonista ilaahay hoos timaada wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah ma doonaydaan cid alla marka hore doona maahan mashiicatu alcabdi ah. taxta mashiicat illaah doonista addoonku doonista ilaahay hoos timaada ilaahay markuu shaygan doono inaad samaydo markaasaad adigu doone markaasaad samaynay haddaan alla doonin wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah ma doonaydan in alla doono maahan idin socoma idinka tiinu socome ma soconayd ma soconayd wa min dalika min saddi kulli ariiqin yumkinu an yuusila ilaa fannin hada tawxiidi wa min dalika min dalika saddi awdidaas wadooyinka shirkiga gaarsiina nabigu uu awday waxaa ka mid ah wa min dalika min saddi ah, min saddi duruqi shirki wa min daalika ey min sadi duruqi shirki shirkiga shirkiga wadooyinkiisa xiridda uu nabigu xilay waxaa ka mida ayda noqoshee ana nebiya nabiga sala allahu calayhi wasalam ana nebiya nabiga sala allahu calayhi wasalam xarama wuxuu xaaraamtinimeeyey alxalifa dhaarasho bikayrillahi alla qayrkiisa ugu dhaarto xaaraan weyn lama ogola shirkiyay albaabka u Ah, intaan dhalay allaoona arag qoodha ah, iyo xerada allah iga jif aabbay allah iga qaado waxaas waa abaadilu ah, waana shirki intaa dhashaadan ku dhaara karin intii ku dhashaadan ku dhaara karin qoor iyo xeraadan lagu dhaara karin arada qoordhii xeradu waxa weeyaan haddee ay uga horreeyama magac ileh sida markhaati la keento markhaatiya la keento maogtahay qofku wuxuu yaqaanu qadariya haduusan ilaahay oqoon ilaahay ma tacdiiminay ah, wuxuu yaqaana qofku qadariya ah, markhaati ma u tahay qofkan been uu ka markhaati furaa markhaati baan ka ah anaa ka markhaatiya markaasale ma kugu qoondhaa iyo xeradaa ah, ma kugu qoondhaa iyo xeradaa markaasuu yihi qor iyo xera hadday joogto ninow hay tirsan nin anugu qor iyo xero keeli maaye anu markhaati uma ihiyo mar hadday qor hadda allahna ma fuusin magaciisa goobdii xerada ma taqaan xeradu waa xoola goodhuna waa taranka tarankii wey qoodhu hmm. waxaa loola jeedaa taranka ilmihii iyo wuxuu dhalaayo xeraduna waa xoola ilaahay intaas inuu ku dhaafiyo wey macnaa intaana la wey laakiin allah uu maf meel ku siiya diyaar u oo naar cunto bal fiiri marka allah uusan fahminba weynankiisa cadamadii ilahay yuusan garan markaasuu been ku sheegay xoolaha iyo waxa waxaway ubadkana waa ka ilaalina beenta oo wuxuu qabaa inay baaba'ayaan dib been ugula dhaaf ayaga subxaana jahligu meeshuu la gaaray feen marka waxaasoo dhan waa wal xaaraan qoor iyo xero laguma dhaaran karo kacba laguma dhaaran karo nabi laguma dhaaran karo intaa dhashay laguma dhaaran karo waalidka iyo aabbaha laguma dhaaran karo waxaasoo dhan waa baabi allaha keligiis lagu dhaaran maxaa yeele shaygaad ku dhaaraydaa waa shay kugu weyn soo maha fiiri qoor iyo xere hadday joogto inuu haytay sawaa maxay waa ku weynta soo maha weynayntaas alla iskale weynayntaas alla iskale shayga ku dhaarayda waa shay kugu weyn weynayntaas alla iskale tacdiim allaale wa min daalika ee min saddi duruqi shirki shirkiga wadooyinkiisa xiridiisa waxaa kamid ah ayda noqosheed shuraaxda gabale waxay u celiyaan wa min dalika min xinaayati tawxiid tawxiidka ilaalintiisa waxaa ka mid saas qaar celiya shuraax ana nabiga nabiga sala allahu calayhi wasalam xarama wuu xaaraamtinimeeyey alxalifa dhaarashada bikayrillaah allah qayrkiis lagu dhaarto dhaarashada ilaahay qayrkiis lagu dhaaranaa nabigu waa xaaraamtinimeeyey sala allahu calayh wasalam wa jacala nabigu wuxuu ka dhigay daalika ayilxalifa biqayrillahi wa jacala nabigu wuxuu ka dhigay daalika ayilxalifa biqayrillaah ilaahay qayrkiisoo lagu dhaarto min ashirki billaah alloo loo shariig yeelu ka dhig allaah loo shariig yeelay ka mid tuuy faqaala nabiga suba wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man xalafa qof alla qofkii ku dhaarta biqayrillaahi alla qayrkiis faqad kafara waa gaaloobay ow ashraka ama ilaahay u shariig yeela waa shaku raawi nabigu wuxuu yidhi qofka allah qayrkiis ku dhaartaa kufriyuu ku dhacay ama shirkiyuu ku dhacay sooma jeedin xadiiskuna xadiis saxiix akhrajahu axmedu watirmidiyu wa abu daawuuda waalxaakimu min xadiisi bni cumaara wa huwa xadiisun waa xadiis saxiixa akhrajahu axmed watirmidiyu wa abu daawuuda waalxaakimu min can ibni cumar min xadiisi ibni cumar wey cabdillaahi ibni cumara weli waa xadiis saxiix man xarafa qofkii ku dhaarta bikayri illaah allah kayrkiis faqad kafara waa gaaloobay ow ashraka ilaahay u shariig yeelay wadaalika nahyiga oo layska nahliyey alxalif bikayri illaah wadaalika nahyigaasu haabitu waa sugnaaday waa sugan yahay nahyigaasu maxaa yeelay lianna alxalifa dhaarasho bikayrillaahi allah kayrkiis lagu dhaartaa tacdiimun waa weynayn lilmaxluufi bihi kan lagu dhaarana la weyneeyey bimaa shay aana lagu weyneeyey laa yastaxiqu uusan mudnayn ila allahu allah maahane caza alla qaliba wajalla alla weyn shayga aad ku dhaana waa weynay weynayntaasna alla kaliyaha mudan cid kale ma mudna cid kale ma mudna lianna alxalifa dhaarasho bikayrilaahi allah keyrkiis lagu dhaarto tacdiimun waa weynayn lilmaxluufi bihi shayga lagu dhaaranaa la weyneeyey bimaa shayga lagu weyneeyey laa yastaxiquhu uusan mudnaynoo xaq u lahayn ila allaahu allah maahane caza alla qalibu jal alla wey wa xiinamaa waqtigii qadima uu soo galay calayhi nabiga uu soo galay sala allahu calayhi wasalam wafdun wafdi markay u soo galeen u yimaadeen faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuulallah rasuulka ilaahayo yaa khayranaa kii noogu khayr badnaayo waabna khayrinaa kii noogu qayrka badnaa wiilkiisiiyo wa sayidana sayidkenniyo wabna sayidina sayidkeenna wiilkiisiiyo qaala nabigu wuxu uhi yaa ayuha annaas dadow quuluu ku hadla biqowlikum hadalkiinna walaa yastahwiyannakum yuusan inin leexsan oo inin duufsan ashaydaanu shaydaan ana aniga muxammadun ayaan ahay cabdullah addoonkii ilaahaan ahay wa rasuuluhu ergegii alla soo diraan ahay maa uxibbu ma jeclii an tarfacuunii inaad kor iiga qaadaan fowqa mansilatii darajadayda ka kor allatii darajadii anzalanii allaahu alla idejiyey casa wajal xadii saxiixa akhrajahu axmed waa xadiis saxiixa soo ma jeedin can cabdillaahi bni shakhiir nabiga sala allahu calayh wasalam wafdiya u yimaadeen wafdigii ammaanay bilaabeen waxay yidhaahdeen yaa rasuul allaahi ya rasuulka ilaahayo yaa khayranaa kii noogu khayr badnaayo wabna khayrinaa kii noogu kayrka badnaa wiilkii uu dhalayo wa sayidina madaxeenniyo wabna sayidina sayidkeenna wiilkiisiiyo hadda fiiraadee gaalnimo kuma jirto ogaada hal meel kuma jirto hoogaa un ammaanta ammaanay xoogaa ku dheh dheeraadeen ammaanay xoogaa ku dheh dheeraadeen oo hadda nabigu waa yahay rasuulka ilaahi nabigu waa yahay kii ugu qaybka badnaa nabigu waa yahay sayid ana sayidu waladi aadama yowma alqiyamati wala faqra nabiga yidhi sala allah wax lagu inkiraa male aabbihiisu ay ammaaneenna hadda wakhtigii uu joogay hadda aabbihiis waa ahaa sidaas ha hadda wax sheegayaa in u liitay ma jirta oo wakhtigaas dadkii joogay ha dadkaas mushrikiin ahayn soo maa waktigii nabiga aabihiis noolaa dadka noolaa mushrikiinay ahaay ee aabihiis sayid u ah markaas oo u ahaa sayid dadkii meeshaa joogay dadka ugu fiicanna waa ka mid aha haddii geesnimo layda iyo haddii deeqsinimo layha iyo haddii caqli laydhaba waa lah ila intaasa un taallay ma oli waktigaas marka laakiin maxaa meesha nabiga uga muuqda ammaantu markay socoto koray u kacay qurubiyay marka keenayda ammaanta badan taasaa nabigu inkirta laakiin kow hadaba midkii yidhi yaa rasuulallaahi yaa khayra kulli alambiyaa najina min haawiyaa yaa zakiyalmansibi u yidhi ah, yaa rasuulallaahi yaa waa hadal xaq khayra kulli alambiyaa nabiyaalka kii u khayr badnaayo waa xaq iyadu laakiin maxaa ka dambeeya najina naga badbaadi min haawiya naarta haawiya yaa zakiyalmansibi Ah, midka mansibkiisu uu dahiran yahay hadalka dambe iska sax mansibkiisu waa dahiran yahay nabiga laakiin xaal ku jirta najinaa min haawiya haye ka war ah, waa mawlidka wax la akriyo waa kufriyaadka la akrina la jaraw ah, bal ka warra midkii yidhi masaamanii daaru dayma wastajaartu bi ilaa waniiltu jiwaara minu laam kawar ah. maa saamanii iguma kallifin uu yidhi maa saaman addahru zamanku dayman gardarro weligay zamanku iguma keenin oo iguma kallifin ah. maa saamani dahru dayman wastajartu bihi oo aan nabiga badbaado ka dalbado abaar colaad cudur balaayo weligay ma dhicin oo aan rasuulka lowi badbaadi ilaa waniltuljiwaala badbaadinaan ka gaara nabiga badbaado aan ka hela mar alla markii balaaya ugu timaado aan ilah wi rasuulka alla badbaado markaasna badbaadaan ka hela soo ma jeed bal ka war walaltamaastu qinaa darayni min yadihi ilaa stalaamtu nadaa min khayri mustalimiin wuxuu walal tamastu weligay kama dalban hila daarayni adduun iyo aakhira qaninimadooda niyaddii gacantiisa adduun iyo aakhira weligay ma dhihin anugu qaninimo adduun iyo aakhiraan kaa hada adduunyaan rabaa isii jannaan rabaa isii weligay ma dhihinin ilastarantu waxaan ka qaataa inuu gacanta uga dhigaa anna dacdiyo min khayr mustalimin mid wax qaata kan u qayr badan wax gacan lagu dhigo jaf ka siistaa uleed mar alla markii wuxuu aan wax u baahdo adduun iyo aakhiro bal ka war kaas nabiga hadduu arko wuxuu dhihi lahaa bal kaas ilaa ninkan ma barin hadda kuwan fiiri ma aysan barin ilaahnimo kuma sheegi haddana nabigu wuxuu waryaa shaydaanku ina duufsan ma jecli darajadayda inta kor la iga qaado darajo kale laigeeyo nabi maxamed sal idan nabigu ma wuxuu jecel yahay kuwa ku ammaana shirkigaas mase wuxuu jeceliya kuwale nabi maxamed waa rasuulka alle nafteenna aan ka jeclaano laakiin ilaahnimada waxba kuma leh ah, xaqa ilaahnimo shaqo kuma leh nabigu idan marka nabigu kuwa uu jeceliya waa kuwa asaga raaca waa dadka tawxiidka ilaaliya waa dadka shirkiga la dagaalama nebi maxamed waa necab yahay mushrikiintu ah, ma jecla kuwaas maaragtay inay ammaanayaan isku haysta nabi ammaan nabi jacayl kuwaas isku haystaa waa kuwu nabigu adduunka ugu naxebi waa nabiga cadowgiisii ah, cadowgii nabi maxamed wey sal waa kuwu nabigu adduunka ugu nafxa waa cadowgii nabi maxamed sal allah alay ah, nabi maxamed xabiibkiisa uu yaa ah wuxuu u noolaa wuxuu u dhaawacmay wuxuu u gaajooday qofka dariiqaas ku noolaa oo ah alla keligiisa la caadi diinka nabi maxamed hala raaco sal waa kaasaa dadka nabiga jecel subxaan allah wa xiina waqtigii qadima ugu soo galay calayhi nabiga wafdun oo fa qaala uu yidhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayo yaa khayrana kii noogu khayrka badnaayo wabna khayrina kii noogu khayrka badnaa wiilkiisiiyo wa sayidana sayidkiinniyo wabna sayidana sayidkeenna wiilkiisiiyo qaala nabi wuxuuhi yaa ayuhannaas dadow quuluu ku hadla biqowlikum hadalkiinna walaa yastahwiyannakum yuusan idin leexsan laa yastamiilanakum wey waryuu inin leexsano inin duubsan ashayaanu shaydaan ana aniga muxammadun war muxamed baan cabdullaahi firihi nabi maxamed cabdullaahi addoon allah maahi ilaahanu awoodda iyo maamulka koonka waxba kumeli cabdullaahi addoon allah wa rasuuluhu ilaahay ergeygu soo dirana waa fiiri cabdullaahi maxaa kuma badbaadaya markaad tidhaahdo addoon ilaahay weeye nabi maxamed sala allah waxaad ka badbaadday inaad kor uga qaato rasuulnimadiisa ood xaqii ilaahay siido taasaan uga badbaaday wa rasuulu rasuulka allaana hayuu nabigu sal la haddaad rasuulnimo u dirtan xaad ka badbaaday inaad hoos u dhigta nabiga ilaa qofka hoos u dhigana waa gaal kale darajadii ilaahay geeyey haddaad hoos uga dhigta waa gaalnimo iyaduna soma jeedi bal fiiriya nabi maxamed hadalkiisa sal allahu alay slm maa uxibu anigu ma jecelni an tarfacuunii inaad kor iiga qaadaan fawqa mansilatii darajadaydii allatii darajadii anzalanii allaahu alla idejiyey casa wajal ma jicin in kor layga qaado wa kaasa nabi maxamed ballankiisu lalaas xadiidun saxiix akhrajahu axmedu imaam axmed ayaa soo saaray waa xadiid saxiixa wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wslam wbaarak calaa nabiyina